الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن شاء الله تعالى maanta waxaynu bilaabaynaa kitaabka loo yaqaano alcaqiidaة اlwasiطية lishaykh lislaam ibni taymiyata raxmat ullaahi calayh ayaynu tacliiqinaynaa oo aynu dul istaagaynaa insha allahu tacaala darsigan waxaynu ugu talagalnay maalinta khamiista gelika dambe caadaduna sidii duruustii hore silsiladii socotay oo kitaabkani kitaabkii shanaad uu yahay khamiis iyo jumca ayaynu dhigi jirnay laakiin waxa aan doorbiday hal maalin la ysugu celiyo marka haddii maalmaha qaar waktigu inala dheeraado hala dulqaato halkay laba maalmood ka ahaydo min xiisada maalin xiisad iyo bar ama laba xiisadooda inaynu insha allahu tacaala ka dhigno ayaa ku talagalku yahay insha allahu tacaala kitaabkan alcaqiidat alwasitiya waxaa alifay shaykhu lislaam axmed oo waxa weeye laqabkiisu ahaa aqiydiin kunyadiisuna ahayd abulcabaas ibnu cabdilxaliim oo shihaabdiina ibnu majd diin ibni taymiyata raxmat ullaahi calayh marka magaciisa la soo koobo waa axmed ibni cabdilxaliim ibni cabdisalaam waa shaykh ibnu shaykh ibnu shaykh caalim jaliila ayuu ahaa aabbihiina wuxuu ahaa imaam awowgiina wuxuu ka mid ahaa aimadii waaweynaa ee xanaabilada saddexduna waxay isugu tageen hal kitaab kitaabka loo yaqaana almusawada fi usuuli lfiqhi awowga ayaa bilaabay oo ah cabdusalaam majdudiin ibnu cabdisalaam waana shiikhale almuntaqa muntaqa alakhbaar ee shawkaninayl awtaarka uu ku sharxay ayaa kitaabka bilaabay inankiisa cabdulxaliim oo shihaabuddiin ah oo ibnu taymiyaah kitaabkan la aabbihii ah ayaa isaguna halkii ka sii qaaday waxaana waxa weeye ka sii waday halkaas xafiidka oo ah taqiyuddiin shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu caan ku noqday laqabka ah shaykhulislaam yani islaamka shiikhiis oo lagu macneeyey yani qofkii ku gaboobay islaamnimada ama ku soo baxay ee mutamayiska noqday xagga cilmiga iyo diinta islaamka fahamkeeda ayaa waxa weeye loogu nisbeeyey dadkii khilaafsanaa shiikha ka dambeeyey qaar baad waxay ilaaqeen oo yidhaahdeen cidii waxa wey sheikhulislaam lagu magacaabayo ciddii ku magacawdaaba waa kan marka naasirudiin adimashqi ayaa kitaabkiisa raddulwaafirka waxa wey ku bayaamiyey masalada noocaasa inaan la ysku gaalaysiinayn bal culimmadii ka horeysay sheikhulislaam ibnu taymiya inay isticmaaleen wuxuuna ka soo naqliyey eh, alimaam shaafici iyo tilmiidkiisa alimaam axmed ibnu xambal labadaba waxa uu ka soo naqliyay inay shaykhulislaam ay ilaaqeen oo cid ay ku magacaabeen oo ay isticmaaleen uu ku cambaxay shaykhulislaam ehelna waa u ahaa khidmada iyo jihaadka iyo difaaca uu u galay waxa weeye xaqa iyo waxaweeye towxiidka waa miduu istaahila wey shiikhu waxa uu dhashay tobankii rabiiculwal bisha rabiiculwal la yidhaahdo tobankeeda sanadku markuu ahaa hijrada nabiga alayh salaau waalaam kii ayuu dhashay waxaanu dhintay labaatankii bishii dilqacda culimo badan buu wax ka qaatay arday badanna waa ka tegey ninka caalimka ana dhaxalka wax laga dhaxlo waxa ugu mudana lagu qiimeeyo waa dadka uu ka tegay iyo kutubta uu ka tegay mualafaadkiisu aad bay u badnaayeen ardayda uu ka tegayna waxay ahaayeen arday aad u qiimo badan waxaa ardaydiisa ka mid ahaa shamsdiin adahabi shiikhii dahabi loo yaqaanay shamsdiin ibn اlqayim raxmat ullaahi calayh ayaa ka mida waxaa ka mida ibnu muflix oo amadii xanaabilada ka mida saaxibu kitaab اlfuruuc ayaa talaamidiisa ka mida waxaa ka mida alxaafi cimaad اdiin ibn kaiir aaxib bidaaya wnihaaya yani culimo waaweyn oo shaaficiyo iyo xanaabilo iyo xanafiyo iyo maalikiya intaba leh oo cilmiga ku soo baxay oo ilaahay ummadda uu ku anfacay ayuu waxaweeye shiikhu ka tegay xagga mualafaadka mualafaadkiisu aad iyo aad bay u badan tahay bal waxa oo la taabacay iyo wax makhtuua iyo kutub mafquudoo la waayay waa kutub aad u badan wey kitaabkiisa majmuuc lfataawa oo ah fataawo lasoo weydiiyey oo uu yeedhiyey mujalad ayuu ku taabacany minhaaj sunna nabawiya toban mujalad baa lagu taabacay daru tacaarud alcaqli wاlnaql toban mujalad buu ku taabacan yahay bayaanu talbiis اljahmiy toban mujalad buu ku taabacan yahay iyo kutub kaleo aad u badan oo laba mujalad iyo shan mujalad iyo saddex mujalad iyo mujalad iyo rasaa'illa aa'ifa waxa weeye u qaybsamaya kutubtaas dhammaantood waa kutub ama qaalibkood uu sheikhu ku bayaaminayo caqiidada saxiixa ah ama manhajka ahlu sunnati waljamaca uu ku bayaaminayo iyo inuu difaacayo caqiidadaas oo uu radinayo shubuhaadka waxa weeye lagu keenay mualafaadka shiikha waxaa ka mida matnigan aynu hayna loo yaqaan alcaqiida alwaasitiya waxaana loo nisbeeya caqiidadan magaalada wasi la yidhaahdo alcaqiida lwaasitiya magaalada wasit la yidhaahdo ayaa loo nisbeeyey sababta waasitiya loogu nisbeeyena waxay tahay nin culimmadii shaaficiyada ka mida oo loo yaqaano radiyudiin alwasiti ayaa shiikha u yimi dabeedna waxa uu ka codsaday inuu kitaab kooban oo waxa wey caqiidada ahli sunnati waljamaca ku saabsan inuu u qoro waxaanu u sheegay magaalada wasit la yidhahdee nawaaxideeda inay aada ugu faafeen ahlulbidac sidaa awgeed loo jahliguna uu ku faafay loo baahan yahay kitaab lagu cadaynayo caqiidada xaqa ah codsigaas ayuu sheikhulislaam ibnu taymiya ka codsaday shiikhuna waxa ugu jawaabay waxaa inagu filan a'imadii tagtay kutubtooda caqiidada ah kuwa noocaasa inay ka faa'iidaystaan baa mudan kumuu degdegin shiikhu inuu kitaabka waalif dabeedna waxa uu ihi shiikhaas radiyu diin alwaasiti ma doonayo ilaa caqiide aduga aad gacantaada ku qortay mooyaane mid kale doonimay yani taadaanu doonayna si aanu dadka waxa wey ugu faaiidayno taana ujeedadiisu waxay tahay culimmadii mutaqadimiinta ahaa qaabka ay u hadleen waxaa laga yaabaa maadaama xilligan dad jooga uu doonaya inuu xaqa u caddeeyo inuu shaykhulislaam usluubkiisu uu yahay usluub xilligaas munaasib u ah iyo xaaladanu hadda og yahay iyo masaaisha aadka looga baahan yahay loogu baahan yahay inuu dul istaago ta noocaasa laga yaaba shiikha inuu aad u danayo ilaa mar walba a'imadii mutaqadimiinta ahayd ayaa ka mudan a'imadii ka dambaysay marka shiikhu waxa uu yii waxaan u fadhiistay sidoo majmuuculfataawa ku caddeeyo waxaan u fadhiistay buu ihi salaadii casar ka ayaan waxa weeye u fadhiistay dabeedna muddo kooban ayuu waxa weeye risaaladan uu ku qoray shiikhu inshaa ama hadal uu curinayo oo uu maskaxdiisa ka tuujinayo ayuu waxawe kitaabkan alifay iyadoo laga sugayo oo la hor fadhiyo ayuu waxawe kitaabkan shiikhu sidaa u alifay maktabad ma gelin maraajic uma noqon waa wixii ilaahay waxaweeye uu laabtiisa dejiyey qalbigiisana uu fahansiiyey ayuu muddo saacad ku dhowdhow shiikhu waxawe kitaabkan uu ku khulaaseeya waana kitaab waxa weeye culimmadii ka dambaysa ay isugu tageen inay sharxaan ilaa haddana caalamulislaami marjic ah loo noqdo oo laga faa'iidaysto la sharxayo waynanu qiyaasaynaa waxa weeye kitaab sida risaaladoo kale loo qorayo oo laga yaabaa inagu marka hadal xitaa aynu insheenayno af soomaali xitaa aynu ku qorayno inaynu aad uga baaraandegnaa laga yaabo kitaab dhan oo cilmiya oo walibana abwaabta ugu muhiimsan ee caqiidada ku saabsan in waxa weeye shiikhu wakhti aada u kooban ku soo khulaaseeyo oo waxa weeye adiladeeda uu sheego hadal cilmiyeysan oo u baahan in la fahmo la dhuuxo la sharxo uu ku khulaaseeyo waa mustawa alla subxaanahu wa tacaala shiikha gaarsiiye ammaantiisa waxba ku fogaan mayno laakiin taasaa ammaan iyo fadl iyo sharaf ugu filan in kitaabkii wakhtiga kooban uu qoray waxawe aynu u baahannahay inaynu sharaxno oo waxawe shuruux badan waxawe laga sameeye kitaabku shurux badan buu leeyahay shuruuxdiisa waxaa ugu caansan sharxu lcaqiida alwasitiya oo uu leeyahay asheikh moxamed khaliil alharaas oo sharaxa ugu caansan weeye culimmaduna aad bay u ammaaneen aadna wuu u daneeyey matniga alfaadiisa waa dul istaagay waa shuruuxda ugu fiican ayuu waxaweye ka mid yahay waana shuruuxda mutadaawalka inta badan caalamulislaami waxa weeye aadka loo daabaco ee waxaweye laga faa'idaysta loo noqdo shuruuxdiisa waxaa ka mida sharxu alcaqiida alwasitiya oo uu leeyahay sheekh moxamed bin saalix alcuthaymiin raxmat ullaahi calayh isaguna waa sharax muwasaca oo cajalado shiikhu u lahaa laga soo waxa weeye guray oo laga soo khulaaseeyey isaguna waa shuruuxda muctamadkee loo noqdo waxaa ka mida ah sharxu alcaqiida alwaasitiya oo uu leeyahay saalix ibni fawsan alfawsan xafidahu llahu tacaala isaguna waa sharax mutawasita oo waxa weeye isaguna aad iyo aad u faa'iido badan shuruuxda waxaa ka mida ah kitaabkani uu leeyahay altanbiihaat asaniya cala alcaqiidati alwasitiya oo uu leeyahay shiikha loo yaqaana cabdilcasiis annaasir alrashiid waana shuruuxda ugu qiimaha badan ayuu ka mid yahay waayo shiikha cabdilcasiis alrashiid la yidhaahdo kitaabkiisa atanbiihaat alwasitiya cala alcaqiidati alwasitiya atanbiihaat السنية التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية wuxuu ku sharxaya kitaabka hadaladii shaykhulislaam ibnu taymiya iyo tilmiidkiisii ibnulqayim hadaladoodiibuu ku sharxay matniga kitaab haddii la sharxayana sharaxa ugu fiican waa in lagu sharxo kii kitaabka iska lahaa hadaladiisa ayaa waxa wey ugu qiimo badan marka sharaxaasi qiimahaas ayuu waxa wey leeyahay waana mujalad buu ku daabacan yahay waana kaanahayo mujaladka dhexdhexaadkaa wey tambiihaat saniy waa shuruuxda ugu matiinsan ee ugu asalsan waxaa ka mid a ah shuruuxdiisa alkawaashif ljaliya can macaani lwaasitiy oo uu leeyahay shiikha loo yaqaano cabdilcasiiz almuxamed asalmaan shiikha loo yaqaano ee macruufka ah ahlulqasiim buu ahaa waasitiyadana laba kitaaboo caana ah ayuu ku leeyahay mid waa alkawaashif ljaliya can macaani lwaasiiya washarax aadiya ka labaadna wuxuu u bixiyey mukhtasaru lsilai wljwiba can alcaqiidai lwaasiiya oo matnigan waasiiyada uu ka dhigay suaal iyo jawaab uu ka dhigay oo xagga fahamka waxa wey soo dhaweynaya waxaa ka mida shuruuxda muwasaca ah ee kitaabkani uu leeyahay alrawdat nadiya sharxu lcaqiidai lwaasiiya arawdaة الnadiya sharxu اlcaqiidaة اlwasiطiya waa uu leeyahay shiikha loo yaqaano zayd ibn cabdاlcaiiz ibni faya zayd ibn cabdاlcasiiz ibni faya waana shuruuxda kuwa ugu hooseysan ayuu waxa weeye ka midiyey markaynu kitaabka usoo gudubno intaanan matniga gudagelin waxaan tambiihinayaa tambiih ku saabsan guud ahaan cilmiga sharciga ah iyo xilligan aynu joogno sidaynu ugu baahan nahay iyo in furasta iyo jaanisyada laga faa'iidaysto haddii qofku uu helayo waqti uu helayo si kastaba ha ugu cuslaatee inuu waxaweeye ka faa'iidaysto waqtiga uu ka faa'iidaysto hadday tahay darsi uu ku taxmayo hadday tahay cajaladuu dhegaysanayo hadday tahay kitaab uu iyo wixii la mida aad iyo aad bay muhiim u tahay xiliba xiligu ka dambeeya jahligaa sii badanaya sida nabigu tilmaama calayhi salaau wasalaam in allaha laa yaqbid lcilm intisaacan yantazichu min suduuri lcibaad walakin yaqbid lcilma biqabdi lculama xata ida lam yubqi caalima ittakhada naasu ru'uusan juhaala fasu'iluu faaftaw bigayri cilmin fadaluu waadaluu calaamadaha akhiru waxaa ka mida inuu waxa weeye cilmigu tegayo dadka juhalada ahina ay isu soo harayaan iyagana waxa weey loo noqonayo xadiikii bukhaariga ku yimi xadiikaasoo muttafaqun calayh xadiikii kale anas bnu malik ee bukhaariya muslim ku sugnaa bukhaari uu la keliyo watuu lahaa nabigu alayhi salaau wasalaam laa yaati zamanu ila wladii bacdahu sharu minhu xilli iman maayo ilaa waxa waxa weeye ka shar badan xilliga ka dambeeya yani xilliba xilligu ka dambeeya waa ka shar baday cabdulaahi bnu mascuud ayaa xadiika inoo macneeyey oo waxau i xilibo xiliga ka dambeeya wuxuu uga shar badan yah waxa badanaya jahligaa badanaya xilibo xiligu ka horeeyana cilmigaa badan cilmigaa badan marka sharoo dhan waxaa asal u ah jahliga asal u ah xilligii saxaabada waxa weeye dadku mid bay ahaayeen manhajka ahlusunnati waljamaaca ayaa socday axaabada xiligoodii dambe ee axaabadii ay yaraadeen ayaa waxaa soo baxay ahlulbidacibaa soo baxay xiligii taabicintana waa sii bateen xiliba xiligu kasii dambeeyana waa sii badanayeen irada iyo ahlualaalku marba marka kasii dambeeya waa kasii badanayeen ilaa an yaria allahu larda waman calayha marka ta noocaasana waxa wey waxyaabaha lagaga badbaadaya kow waxa ka ah in waxa wey cilmiga sharcigaa la nooleeyo qofka aalibulcilmiga ee waktiga ku bixinaya cilmi iyo dhegaysigiis iyo ku dadaalkiis waxa wey waajib weyn buu ummadda u haya cilmigiibuu noolaynaya naftiisuu badbaadinaya waxa wey waxaa laga yaabaa in loo baahdo meesha uu joogo iyo xilliga alla subxaanahu watacaala uu gaadhsiiyo waxaa laga yaabaa ummaddu inay u baahato silsiladan taxan ee ummaddu cilmiga jiilan bacda jiil wa abaqatan bacda abaqa cilmiga ay kala dhexlaysay waxaa sharaf ah qofku inuu ka qayb galo maanta shaikhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa ayaynu haynaa waynu u ducaynaynaa ammaantiisaa laga sheekaynaya cilmigiisaa laga faa'idaysanaya adiguna silsiladaas ama kitaab ka tag ama cajalad ka tag ama arday ka tag dad baan kitaabna ka tagin cajaladna ka laakiin waxaa weeye dad ka tegey dadkaasina dad ay ka tageen laga yaaba ardaydooda ama kuwa kasii dambeeya ay kutub alifeen marka mar walba qofku cilmiga haddii uu faa'iidaysto waxa weeye silsiladaas lagu ilaalinaya cilmiga ee ummaddu ay u kala dambaysay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadii baa ku xigay taabiciintaa ku xigay taabicu taabiciintaa ku xigay tabaculatbaac ilaa xilligeenna laga gaadhayo sidaasaa wax wey cilmiga loo kala dhaxlaya marka qofku abaqada culamada inuu galo iyo alabatulcilmiga waa sharaf aad iyo aad u weyn nin culimadayadii ka mida ayaa waxa uu yidhi dadka ahlulcilmiga cilmiga sharciga a ah dalbaya ilaahay waxa wey wuxuu ku sharfay marka fadaaishooda laga yimaado ee waaqica aynu eegno cidda ay la tacaamulayaan ee ku xidhan ee macmiisha u ah qolo waliba macmiil bay leeyihin ama zabaain bay leeyihin waa dad waxa weey ahlulcilmiga ama alabatulcilmiga ayaa macmiil u ah dadkaasay la macaamilaya dad xaq doonaya kitaabka alle iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam dalbaya dadka noocaasay la macaamilaan oo la xidhiidhaan laakiin wuxuu idhi haddaad booliiska eegto ninka booliiska ah shaqada ugu weyna uu qabtaa waa inuu nabadgelyada ilaaliyo ciduu la macaamilaya waa cidda nabadgelyada khalkhal gelinaysa dambiilayaasha iyo tuugta iyo aalimiinta kuwaasunbuu la shaqeeya qabqabashadooda iyo lahadalkooda qolada caafimaadka madaxa lagu sito iyaguna dad dhaawaca iyo dad waxaweeye dhibaataysan iyo dad xanuunsanaya iyo dad iinleh ayuunbaa waxaweeye la soo xidhiidha qofku markuu caafimaado dib ugu soo noqon maayo laakiin dhibaatoo dhan baa loola imanaya laakiin cilmiga sharciga qofka dalbaya isaga waxa weeye cid waliba waxa weeye waa u baahan tahay talabaad tambiihayga labaad waxa uu yahay markaan taa ku dhaafo qofku waa inuu waxa weeye istaab istaab cilmiga u dalbaa waa laga yaabaa dadka qaar inay yidhaahdaan waxa weeye kitaabka intaa le galab keliyo khamiisa maxaa lagaga gaadhaya ama laga faa'iidaya taana jawaabteedu waxay tahay cilmigu maalin lama wada helo sida muxamed ibnu shihaab azuhri uu sheegay man raama alcilma jumla dahaba canhu jumla wainama yuukhadu maca alayaami wاllayaali maalmaha iyo habeenka ayaa cilmiga la qaataa isteem isteem qofka doona cilmiga mar inuu wada qaatana uu wada seegaya man alaba alkul faatahu lkul cilmiga ka wada dalbaa uu wada seegaa dadka qaar baa laga yaabaa inay isleeyihiin cilmiga u jeeso maalin iyo laba waxba anfici mayso ee mar u soo wada jeeso ama u aad waxa weeye yaman iyo sacuudiga iyo meelo kale u aad ilaa aad jaaniska helaysana maqaaxiyaha fadhi ama meelaha ka sheekeen ta waxaa laga yaabaa wakhtigiisu inuu sidaa ku dhammaado oo ay ku dhacdo qisadii cabdulaahi ibnu cabaas iyo saxaabigai ansaarigaha ku dhacday ee ibnu cabaas uu yihi saxaabada aynu cilmiga ka qaadanno ee inankii ansaar idingu jawaabay oo maxaa laynooga baahan culimadii waaweyneyd baa joogta abibakr iyo cumar iyo cumaan iyo cali baa jooga xilliyadii dambe ayaa ibnu cabaas waxa uu leeyahay intuu isoo mara iyadoo dadku idul hoganayaan oo dadku iga faa'iidaysanayaan ayuu odhan jiray wallaahi hada alfata kaana acqala mini inankan cabdulahi ibnu cabaas la yahda waa iga caqli badnaa maalinba saxaabi buu u tagayo xadiiiyo laba xadiid uu ka qaadanaya markuu muddo joogayba wuxuu noqday xabra haadihi lumma madiine marka la yimaado ninka la daba fadhiisto ee cilmiga laga qaato alyawma shayun alyawma cilmun wagadan miluhu min nukhab lcilmi alatii tultaqad yuxasil lmaru biha xikmatan wainama saylu ijtimaacu nuqad qaacidadu waa taas waa inay taa qaacidadaadu noqotaa maanta waxbaan faa'iidaysanaya beritanaa masaalo lamida xagga cilmiga waayo daadka wax maashaynaya ee wax halaagaya waa dhibca isu tegay markay isu tagaan ayuu daad wax halaagaya isu bedelaya labadaa tambiih baan ku dhaafayaa bismi illaahi araxmaan araxiim shiikhu kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay magaca alle subxaanahu wa tacaala muxuu magaca alle ugu bilaabay wuxuu magaca alle ugu bilaabay kitaabka alle ayaa lagu bilaabay kitaabka alle suuradihiis suurad kastoo kamida waxaan suuratu tawba ka ahayn waxa lagu bilaabay bisinka ayaa lagu bilaabay idan waxaa lagu dayanaya kitaabka alle subxaanahu watacaala ta labaad wuxuu ugu bilaabay sunnada nabiga calayhi salaau wasalaam isagoo ku dayanaya nabigu calayhi salaau wasalaam kutubtiisa wuxuu ku bilaabayay bisimka ayuu ku bilaabayay magaca alle subxaanahu watacaala ayuu ku bilaabayay amaa xadiidka gaarka ah waxa weeye kulu mrin diibaal laa yubdau fiihi bibismi illah fahuwa ajdam fahuwa aqac fahuwa abtar xadiika noocaas waa xadii aciifa oo nabiga calayhi salaau wasalaam kama sugna ta saddexaad wuxuu shiikhu bisinka ugu bilaabay waxa weeye sida xaafid ibnu xajar uu soo naqliyo ajmaca almusanifuun cala albada'ati fi tasaaniifihim bibismi illaahi araxmaan araxiim culimada kutubta alifay ee kala dambaysay waxay isku waafaqeen in haddii kitaab la qorayo lagu bilaabo bisinka alle lagu bilaabo marka qodobadaasoo isu tegay ayaa waxa weeye shiikhu bisimka uu ugu bilaabay kitaabkiisana alcaqiida lwasitiya bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi magaca alle ualifu ayaan kitaabkan ku alifayay araxmaani allihii naxariista caamka naxariisanayay ama araxmaan allihii naxariista ku tilmaannaa alraxiim allihii dadka muminiinta ah u naxariisanayay ama alraxiim allihii naxariista khalqigiisa gaadhsiinayay bismi llaah bismi waa jaar iyo majruur allahina waa mudaafun ilayh jaar iyo majruurkuna mutacalliq buu u baahan yahy waxa lagu tacalujinayaana waa maxay waxa ugu fiican marka lasoo koobo in lagu tacalujiyo bificlin khaasin mutaakhirin baa ugu fiican saddexdaasoo la isu geeyey ficil inuu ku tacalluqo ficilkaasina uu dambeeyo ficilkaasina uu khaas yahay oo aanu caam ahayn maxaynu uga jeednaa waa bismi illaahi ualifu ualifu waa ficil mudaarica w waa in ficil laga dhigo waayo isim iyo ficil haddii la eego yani bismi illaahi taliifi waa ism waxa lasoo qadaraya bismi illaahi ualifuna waa ficil marka ficil waxaynu u dooranaynaa alslu fi lcamali alficlu marka naxwaha laga hadlayo shayga shay ku camal fala ee faacil iyo mafcuul iyo uu ku tacaluqo iyo wixii lamida waxaa asal u ah afcaasha asal u ah way dhacda asmaaduna inay waxa weeye camalka ficilka ay samayso laakiin camal falka oo inay wax ku soo tacaluqaan ay ka mid tahay ficilka asal u ah marka u alifu sidaasaynu ficil uga dhigayn maxaynu u leenahay ficil dambe waayo magaca alle in laga barakaystaa loogu bilaabay marka way fiican tahay magaca alle inaan wax laga horaysiin oo aan la odhan ualifu bism lah ha lo odhan ee bismillaahi ualifu waa mutaakhir baa laga dhigaya oo magaca alle waa laga dambaysiinaya khaasna waa ficil munaasiba in la keeno waayo haddii la yidhaahdo bism illaahi abtadiu ibtidaagu waa caam ma akhris baad bilaabaysa ma qoraal baad bilaabaysa ma cuntaad bilaabaysa ma socod baad bilaabaysa maxaa la bilaabaya waa wax caama wey marka bism illaahi abdau waxaa ka munaasibsan bism illaahi markaynu cuntada cunaynana bism aakulu magaca allaan ku cunaya araxmaan iyo alraxiim waa laba magac oo alle waxa weeya uu iska leeyahay labadabana waxaa ku guda sugan sifat raxma sifada naxariista loo yaqaano ee alle subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaaman yahay gudahaynaynu kaga hadli doonaa insha allahu tacala halkeeda ayuu shiikhu adiladeeda ku keeni doonaa laakiin maxay ku kala duwan yihiin alraxmaan iyo alraxiim labada magac laba farqibaa ugu caansan mid waxa uu yahay alraxmaan ziyaadaة اlmabna tadulu cala ziyaadaة اlmacna waxay culimmadu yidhaahdaan alraxmaan ayaa waxa waxawe ka macno ballaadhan alraxiim maadaama waxawe ay ka xarfa badan tahay raxmaan iyo raxiim oo raxmaan la yidhaahdo waa caam oo ilaahay wuxuu u naxariistaa gaal iyo muslim gaal iyo muslim bini aadam iyo xayawaan cid walba ilaahay waa u naxariistaa iraxma caama alwaasica waraxmatii wasicat kula shay waa araxmaan waa farqiga koowaad araxiimna lid buu ku yahay waa khaas oo wuxuu u naxariistaa si gaara dadka muminiinta walidalik baa ilaahay suura laxzaab waxau i wakana bilmuminiina raxmaana ba mise raiiman wakana bilmuminiina raxiiman macnuhu waa maxay wakana raxiiman bilmuminiin markii muminiinta lagu qayday naxariista waxa la isticmaalay raxiim baa la isticmaalay laakiin wa kaana raxmaana lama ohan farqigaas waa jiraa waa ka ugu caansan farqiga labaad oo ibnulqayim raxmat ullaahi calayhi uu aad u xoojiyo waxay tahay araxmaan yani almuttasifu biraxma waa allaha ku sifaysan ifada waxa weeye naxariista waa ifatu daat oo ifa daatiya laga wado araxiimna waa allaha naxariistiisa gaadhsiiya addoommadiisa oo sida inoo iman doonta ifaadku waxay u qaybsamaan qayb ilaahay ku kooban oo daatiya ah, oo aan mutacadi ahayn waxaa kaloo ka mida ifaat mutacadiya oo gudbaya naxariistu taasay ka mid tahay ilaahay waa ku sifaysan yihi khalqigiisana waa u naxariistaayo waa gaadhsiiyaa yucadibu man yashaa wayarxamu man yashaa ciduu doonu ilahay u marka macnahaasna waxay noqonaysaa alraxmaan waa allaha naxariista ku tilmaaman alraxiim naxariistiisana gudbiya ee dadka u naxariista marka farqigaasina waa farqi wanaagsan inagu labadaba waynu ku macnayna alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi alle subxaanahu wa tacaala bay u sugnaatay oo mutaysanaya laamtu waa lilistixqaaq waxayna dhacda labada shay ee u dhaxaysaa hadday yihiin laba shay ee midina uu yahay daato midina uu macno yahay marka daatadii oo allah ah ayaa mutaysanaysa macnihii oo mahadina mahad dhammaanteed ilaahay baa mutaystay alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi ilaahay baa iska leh oo mutaystay alladii allaha soo arsala diray rasuulahu rasuulkiisa bilhuda cilmi iyo hanuun la diray bilhuda yani waxa rasuulka lala soo diray waa hanuun iyo wa diin lxaqi iyo waxa weeye diinta xaqa ah alhuda wa diin lxaq waxay ku kala duwan yihiin alhuda waa cilmigii xaqa ahaa wey waa kitaabkii iyo sunnadii waa cilmigii sharciga ahaabaa nabiga lala soo diray wa diin lxaqina waa camalkii lagu camalfalayay ina diina cinda allahi lislaam waxaa diin laga dhiganayo ee lagu camalfalaya ilaahay agtiisa waa islaamnimo diin waxaa looga jeedaa bimacnaa alcamal baa looga jeeda liyudhirahu si uga muujiyo oo uga sarraysiiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam ama diinta xaqa ah cala diimaha kullihi dhammaanteed wakafaa billaahi ilaahay baa ku filan shahiidan ay shaahidan mid waxa weeye taa ka markhaati naqa shiikhu hadalka wuxuu ku bilaabay mahadda alle subxaanahu wa tacaala mahadda allana markuu alle subxaanahu wa tacaala mahaddiisa uu tilmaamay shiikhu wuxuu sheegay wax munaasib u ah waxaa loo yaqaana baraacat listihlaal hadalka markaad bilaabayso muqadimada inaad ku sheegto waxaad ka hadli doonto wax u munaasiba alhuda wa diin ilxaq hanuunka iyo cilmiga naafica iyo xaqa oo ah waxa kitaabkan lagaga hadlayo ayuu shiikhu waxa wey hadalkiisa ku furfurtay liyudhirahu si uu uga muujiyo waxaa lasoo sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo diinta labadaba waa lasoo sheegay labada keebaa loo celinaya nabi maxamed waa loo celinayaaba liyuhirahu ay liyudhira muxamadan nebi maxamed si uu u muujiyo oo uu u sarraysiiyo oo awoodda uu siiyo haddii nebi maxamed awoodda la siiyana waxaa loo siinayaa waxay tahay xaqa uu wado taana waxaa laga fahmaya cid allaale cidda xaqiisa qaadatana saasoo kale in loogu hiilinayo haddii diinka loo celiyana waa caddahay liyudhirahu ay liyudhira diin diinta xaqa ah si loo saraysiiyo oo waxa weeye loo muujiyo cala diini kulli diimahoo dhan hadday yahuudi tahay iyo nasraaniya iyo diimaha kale la midka ah waxaa kaloo min baabi awlaa soo gudagelaya diin la'aanta iyo ilxaadka dadka odhanaya diimuhu waa khuraafaat waxa weeye la sheegay ee wax diin la yidhaahdaa ma jiraan oo mulxidiinta ah oo hadda xilligan aynu joogno caalamka aad ugu badan kuwa noocaasina min baabi wla kuwii diinta haystay muxarafka ama baailkaa haddii waxa wey laga sarraysiinayo diin la'aantuna waa kasii liidata shiku wuxuu tilmaamay wakafaa billaahi shahiida ilaahay baana ku filan cid waxa weeye markhaati u ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulkiisa inuu yahay wakafaa billaahi shahiidan cala dalik ilaahay shahaadadiisuna waa acamu hahaad waa shahaadada ugu weyn waxayna noqotaa shahaadadaas waxa weey bilqowl hadal way noqotaa muxamadun rasuul llah waa qowli waa shahaada qowliya oo ilaahay uu ka markhaati naqayo waxay noqotaa ficil oo ah ilaahay waxa weeye inuu u hiilinayo oo mucjizaadka ku xoojinayo oo malaa'igtiisa u dejinaya si ay u hiiliyaan iyo waxyaabaha la midka ah washhadu waxaan ka markhaati naqaya ama aan qiraya an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu ilaahay mooyaane waxdahu xaaluu yahay keligii laa shariika lah iyadoo aanay u sugnaanin wax la wadaaga uluuhiyadiisa iyo cibaadadiisa iqraaran bihi anoo qiraya wa tawxiidan iyo anoo keli yeelaya sheikh wuxuu ku bilaabay shahaadada uu qirayo ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla subxaanahu wa tacaala mooyaan kalimatu tawxiid inuu ka markhaati naqayo bilisaanihi wa biqalbihi wa bijawaarixi ayuu waxa weeye shiikhu inoo tilmaamay kelmadda laa ilaaha ila allahna waa kelmadda islaamnimada lagu soo galo waxa weeye adduunyada marka laga baxayana lagaga baxo kutubtana loo soo dejiyey ambiyadana waxa weeye loo soo diray dadkuna gaalo iyo muslimiin ay ugu qaybsameen waa ilaahay subxaanahu watacaala uluuhiyadiisa iyo cibaadadiisa in loo keliye shiikhu wuxuu hi ta noocaasa ayaan waxa weeye qiraya ee luluhiya ayaa ku sugan oo kasoo degdegaysa oo alfaadeeda ku cad waxaa kaloo ku sugan tawxiid rububiy oo cidda waxa weeye rabbinimo aan ku sifaysnayn ee awood aan lahayn waxa weeye mutaysan maaya in la caabudo wuxuu ilaahay ku mutaystay cibaadada inuu awood leeyahay dadka abuuray khalqigooda uu leeyahay kownkan uu maamulayo awooddiisa uu leeyahay ayuu waxa weeye ku marka tawxiid rububiya marka tawxiid uluhiya la sugo ilaahay cibaadada in loo keli yeelo waxaa ku guda suganoo ay tadamunaysa oo soo gudagelaya rabbinimadii alle subxaanahu watacaala in loo sugo waxaa kaloo ku guda sugan waxa weeye towxiid اlasmaai wاifaat allaha waxa weeye loo cibaadaysanaya waa ka ku sifaysan tilmaamo keensatay in keligii loo cibaadaysto magacyo keensaday keligii loo cibaadaysto waa allaha waxaweeye ku tilmaaman marka saddexda towxiidba waxaweeye waa ku sugan yihiin shiikhuna waa sii xoojiyey waa sii adkeeyey waxdahu iyadoo waxaweeye la keli yeelayo haddana towxiid kale laga daba keenay laa shariika lahu wax la wadaaga cibaadadiisaas iyadoo aanay jirin wuxuu haddana kusii adkeeya inuu shiikhu qirayo oo uu keli yeelayo iqraaran bihi oo isla shahaadadiiya iyo wa tawxiidan keli yeelid alle subxaanahu wa tacaala la keli yeelaya tawxiid waa mastar weeye laga keenay waxada ilaahay baa la keli yeelaya subxaanahu wa tacaala keliyeeliddana waxaa looga jeedaa ictiqaad alictiqaadu biannahu waaxid in la ictiqaadiyo la rumeeyo alla inuu keliya xagga cibaadada cidda loo cibaadaysanayo in keligii loo cibaadaysto xagga rabbinimada in loo keli yeelo magacyadiisa iyo tilmaamihiisa in loo keli yeelo marka jaclu llahi waaxidan ay ictiqaaduhu waaxidan ayaa waxa weya looga jeedaa wa tawxiidan saasaa looga jeedaa tawxiidkana waxaa soo gudagelaya saddexdii nooce hadda aynu tilmaamaynay towxiid rububiya iyo towxiid lcibaada iyo towxiid lasmaai wasifaat intaba all subaanahu wataaala in loo keli yeelo marka towxiidka lasoo koobana waa ifraad اllahi bima yastaxiquhu ama bima ykhtasu bihi ilaahay in loo keli yeelo waxa u mutaysanay in all subaanahu wataaala loo keli yeelo ama ifraad اllahi bima ykhtasu bihi ilaahay wuxuu gaarka u leeyahay in loo keli yeelo ayaa waxaa la yidhahda towxiid baa la yidhahda nusuustana waa lagu isticmaalay xadiiu jaabir xadiika axiix muslimka ku yimi faahalla btawxiid labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ayuu waxa uu ku sheegay tawxiid inay tahay faahalla btawxiid marka waa master waxa weeye iyadoo mastarnimo ah lagu isticmaalay waxa weeye axaadiista lagu isticmaalay iyadoo ficilana waa badan tahay eh, xadiiu mucaad fi صaxiixayn eh, ila an yuwaxid اllah falyakun wala maa tadcuuhum ilay an yuwaxidu llah riwaayaadka qaar bay ku timi ilaahay inay keli yeelaan yuwaxid llah waa ficil mudaarica mastarkiisuna waa towxiid wey shiikhu waxa ui wa ashhadu waxaan qiraya ana muxamada muxamed cabduhu addoonkiisii inuu yahay warasuuluhu rasuulkiisii inuu yahay ayaan waxa weeye qiraya marka nebi maxamed calayhi salaau wasalaam loo dirayo waxa uu mutaystay labada tilmaamood ee ugu waaweyn ee nabiga lagu tilmaamaya ugu qiimaha badani waa wafu lcubuudiya wa wafu risaala waa labada tilmaamood wey inuu adoon yahay iyo inuu rasuul yahay labadaasina waxa weeye midna waxa lagula dagaalamayaa quluwiga iyo taraxtaga midna waxa lagula dagaalamayaa taqsiirka iyo tafriidka lagula dagaalamaya labada tilmaamood waa labada nebigu markuu isqeexayo uu waxaweeye isku tilmaamayay laa turuunii kama arat nasaara bna maryam inamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuulu waatuu nabigu hi alayhi salaau wasalaam anigu waxaana addoonkii alle iyo rasuulkiisii baan ah addoon alle inuu yahay addoonnimadu waa waxa laynoo abuuray hayguna wuxuu qiima ku leeyahay wixii loo abuuray wamaa khalaqtu ljinna wlinsa ila liyacbuduun bini aadamku cibaadada alla hadduu ka soo baxo malaa'igta ma ka sharaf badan yahay baa la ysku booska uu joogo wixii loo abuuray hadduu ka gaabiyo cibaado ahna la hayo inuu ka liito ayda iyo doofaarada iyo waxa la midka ah, xayawaanaadka inuu ka liito wixii loo abuuray hadduu garan waayo oo ah cibaadada alle subxaanahu watacaala waxaanaynu ogsonahay markaynu caqliga isticmaalno shaygu wixii loogu talagalay buu qiimo ku leeyahy shayga meeshii loogu talagalay haddii loo isticmaalo qiimuu yeelanay meelaan loogu talagelin haddii uu joogana uu qiimo beelaayo waa macno beelaa marka bini aadamku qiimihiisu waxa uu yahay alle subxaanahu watacaala inuu u cibaadaysto cidda ilaahay u cibaadaysanaysaana hadba cibaadada halkay ka gaadhaan ayaa sharaftooda iyo makaanadoodu ay tahay sidaa awgeed ayaa nabi maxamed calayhi salaau wasalaam maadaama uu yahay afdalu bani aadam sayidu bani aadam bini aadamka ka ugu fadliga badan uu yahay wuxuu ku mutaystay inuu waxa weeye akmalu maraatib alcubuudiya cibaadada ilaahay loo cibaadaysanayo boosaskeeda kala duwan halkeeda ugu dambaysa inuu gaadhay ayaa waxa weeye nebi maxamed uu ku mutaystay marka la leeyahay cabduhu ama cabdullah nabiga lagu sheegayo waa sharaf halkii ugu dambaysa wey cibaadadaasina ma aha tii caamka ahayd maa waayo cibaadadu mar waxay noqotaa cubuudiya caama oo waxa weeye mustaqriqa fi lcumuum oo xitaa ay soo gudagelayaan dhagaxaanta iyo geeduhu ay soo gudagelayaan walilaahi yasjudu maa fi samaawaati wamaa fi lard min daaba wlmalaaikatu wahum laa ystakbiruun kullun lahu qaanituun wax kastoon koonkan ku sugan ilaahay bay u dulaysayiin addoommay u yihi waa cubuudiyi caama noole iyo mannoole ilaahay bay u cibaadaysanayeen taasi waa cubuudiya caam cubuudiyada kusoo xigta waa cubuudiya khaasa waa cubuudiyada dadka muminiinta ah dadka muminiinta waa cubuudiye addoonnimo gaara iyaduna shara bay mudan tahay tooro xitaa gaaladaa soo gudagelaya oo xitaa ka gaalka ah harhkiis ayaa ilaahay u sujuuday wailaalhum biاlguduwi wاlaasal cumuudiya khaasa weeye ta labaad ta saddexaad waa khaasat lkhaasa waa cubuudiyada khaaska ah teeda khaaska ah marka muminiinta laga hadlayo ayaa waxa weeye waxaa ugu sii cibaado badan ambiyada iyo rususha ambiyada iyo rususha marka laga hadlayana waxaa ugu kaamilsan xagga cibuudiyada nabi maxamed calayhi salaau wasalaam marka sidaaha loo fahma marka la leeyahay cabduhu inay waxa wey macnaha intaa leegi uu ku sugaya sidaa awgeed markaynu kitaabkaan la eegno maqaamyada iyo boosaska qiimaha badan ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo sheegay magaca loo isticmaalay ma aha magaciisa muxamed ama axmed maaha ee waxaa loo isticmaalay cabdi addoonnimaa loo isticmaalay waxaa ka mida markii waxyiga laga hadlayay fa awxaa ilaa cabdihi maa awxa addoonnimaa la isticmaalay waxyiguna ummadan waa wuxuu kaga socnaa wey ummadiisa uu kaga socnaa waxyi loo isticmaala markii la dheelmiyey oo ashraf maqaamaat yaduna ahayd subxaana aladii sra bicabdihi baa loo isticmaalay addoonnimo ayaa waxa weeye loo isticmaalay markii laga hadlayay gaalada in la tacjiiziyo oo taxadi lagu sameeyo la cariyey kitaabka nebi maxamed lagu soo dejiyey kitaab la mida inay keenaan waxaa loo isticmaalay cubuudiyu wain kuntum fii raybin mima nazlna cla cabdina fatuu bisuur cala muxamadin lama maqaamaad kalena waa jiraan oo waxaa weeye sidaasoo kalea warasuuluhu iyo rasuulkiisa iyaduna waa risaaladii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lala soo diray cabduhu marka la leeyahay waxaa lagula dagaalamayaa dadka ku talax tegay ee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam siinaya xuquuqdii alle subxaanahu wa tacaala kuwaasaa loogu jawaabaya cabdullah ilaahay inuu wax la wadaaga iska daayay waa addoon alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahay taasaana sharaf nabi maxamed ugu filan isaguna uu sheeganaya nabigu calayhi salaau wasalaam warasuuluhuna waxa ay lidku tahay dadka ka gaabinaya ee odhanaya basharun miluna waa bashar nala midow ayaa waxaa la odhanaya warasuul llah in naxnu ila basharun milkum wlakin allaha ymunu clى man yashaau min cibaad wa basharina lamida yakulu kama nakul wayashrabu kama nashrab laakiin ilaahay wuxuu ku gaar yeelay nubuwa iyo risaala ayuu ku gaar yeelay sal llahu allaha ammaan calayhi dushiis iyo wa cala aalihi aalkiis wasalama ha nabadgeliyo tasliima nabadgelin masiidan waxa weeye dheeraada shiikhuu wuxuu kusoo gabagabeeyey nabi maxamed calayhi salaau wasalaam markuu u sugay nubuwada iyo risaalada inuu waxaweeye nabiga u duceeyey sal allahu calayhi waalihi wasalam waa jumla markaynu lafdiga la eego waa khabar sal llahu waa ficil maadi wasalamana waa ficil maadi marka daahirkeedu waa khabar laakiin macnaha looga jeeda waa insha waa duco nabiga calayhi salaau wasalaam loo ducaynayo qaacidaduna waxay tahay markastoo nabiga la xuso in loo duceeyo oo waxaweeye lagu saliyo shiikhuna sida qaacidadu ay tahay haddii nabiga loo ducaynaya calayhi salaau wasalaam salaada iyo salaamta labadaba in la raaciya ayaa mudan labada mid keliya in la sheego culimmadu waxay ku tilmaameen inay karaahiye tahay waayo alle subxaanahu watacaala labadaba kitaabkiisu ku wada sheegay saluu calayhi wasalimuu tasliima marka labadaba in la sheega ayaa fiican mid in lagu kaaftoomo waa laga fiicanya wktub anaa allahi wtasliima maca asalaati wrida tacdiima wla takun tarmizuha aw tufridi walow khala lslu khilaafa axmadi yani ha keli yeeli oo ha ku kaaftoomin ilaahay ha nabadgeli ama sal llahu faqad ha ku kaaftoomin ee labadaba nabiga isu raacay labaduna waxay ku kala duwan yihiin alle ha ammaana wey maadaama alle loo nisbeeyey ilaahay ha ammaana nebigiis sida abulcaaliya uu waxaweeye ku macneeyey salaat ullaahi calaa nabiyihi fanaauhu fi lmala'i laclaa macnahaasaa ugu fiican sida badanna ha u naxariista baa lagu macneeya laakiin naxariista waxaa ka fiican salaada in lagu macneeyo waxaa weeye ammaanta uu alla ammaanay taasaa ka fiican siyaabo badan awgood ow waxa weeye alla subxaanahu watacaala salaada iyo naxariista waa isku cadf ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma cadfiguna wuxuu keenaa haddii la ysku cadfo kala duwanaansho marka salaaduna inay shay tahay naxariistuna inay shay tahay baynu halkaa ka fahmayna ta waxaa inoo tilmaamaya qof bini aadama oo muslima in la yidhaahdo raximahu llah waa laysku waafaqsay biijmaaci ahli lcilm laakiin qof in la yidhaahdo sal llahu cala ismaaciil in lagu yidhaahdo khilaaf baa ku jira marka halkaadna waxaad ka fahmaysaa inay kala duwan yihiin hadday isku macno noqon lahaayeen iyaduna ijmac bay noqon lahay marka waxaa fiican in sidaa loo kala qaado sal llahu alle ha calayhi nebi maxamed wa calaa aalihi aalkiisana ha ammaano aalkana asaalatan waxaa looga jeedaa nebiga qaraabadiisa waa banuu haashim iyo banulmualib iyo xaasaskiisabaa aal la yidhaahda aal baa loo isticmaalaa aalna sideedaba waxaa laga keenay min alhli baa laga keenay aalu muxamed iyo ahlu muxamed waa isku macno weeye laakiin waxay ku kala duwan yihiin aal ahlna cid walba waa loo isticmaalaa sidaa awgeed dadka waxaa weeye liita ama shaqooyinka liita ka shaqaynaya ama camalka xunxun ka shaqeeya lama yidhaahda dadkooda aal lama yidhaahde ehel baa la yidhahda waxaa la odhanayaa ahluliskaaf ahlu alkham ahlu lxijaama iyo wixii la mida laakiin aal loo odhan maayo aal skaaf iyo aal xajaan waxa weey lama yidhaahdo sida awgeed dadka sharaftale baa loo isticmaala ee qiimaha leh aalu muxamed waxaa looga jeedaa asaalatan baynu tilmaanay qaraabada nebiga oo banu haashim iyo banulmualib iyo xaasaskiisa qowlka axiixa ah waxa weey waa inta noocaasa waa haddii lala sheego waxa weeye cid kale lala sheego yani haddii la yidhaahdo calى aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaanin ilaa ywm اdiin haddii la yidhaahdo aalku waxay gaar ku noqonayaan ehelkiis saxaabaduna waa saxaabada ciddii diinta qaadatay nebi maxamedna waa taa la sheegay laakiin culimmadu waxay idhahdeen maadaama boos duca la joogo haddii aan la sheegin atbaacda la sheegin ilaa ywm اlqiyaama ummadda nebi maxamed haddaan la sheegin waa in aalka lasoo gudageliyo waayo aalka way soo gudagelayaan luatan qofka atbaacdiisana aal baa la yidhaahda wayowma taquumu saaca adkhiluu ala fircawna ashad alcadaab ala fircawn waxaa looga jeedaa ehelkiisa iyo dadkii raacsanaa ee tulkii ahaa ee gaalada ahaa dhammaan baa looga jeedaa ala fircawna ashad alcadaab owskiisoo keliya loogama jeedo ay atbaacahu wa aribaahu intaba waa looga jeeda marka waxaan leenahay maadaama hadda aan atbaac la sheegin wa aalihi ciddii nebi maxamed aalkiisa ahaatay ee diintiisa qaadatay oo kow ay ka yihiin dadkii waxa weeye ee saxaabadiisa ahaa iyo dadkii rumeeyey ee qaraabadiisa ahaa ay kow ka yihiin waxa weeye ammaantaas waxa weeye dushooda ha ahaato wasalama allah ha nabadgeliyo oo dhibaatooyinka iyo aafooyinka ilaahay waxa weeye haka nabadgeliyo tasliima masiida ama bacdu intaa dabadeed ama bacdu waa hadal loo keenay alintiqaal min usluubin ila usluub qofku markuu hadal soo wado hordhac iyo arar baynu soo wadnay hadda nuxurkiibaa waxa weeye loo gelaya marka maadaama usluubku isbedelayo ayaa shiikhu wuxuu keenay ama bacdu waana waxa wey waxyaabaha fasaaxada keena ayay ka mid tahay oo waxa wey hadalka lagu kala sooco waa min asbaabi alkhitaabati walbalaaga ee axaadiista nabiga markaynu eegnana ilaa dhowr iyo soddon xadiid ayuu nabigu ku isticmaalay amaa bacdu amaa bacdu nabigu ku isticmaalay xagga naxwaha marka la eego waxa bannaan uwow in lagu bedelo ammaada oo la yidhaahdo waa bacdu laakiin waxaa fiican ammaa waayo tuu nabigu isticmaala calayhi salaatu wasalaam amaa bacdu wey wowduna naaib bay ka noqotaa sanax waa lagu yaqaan amaa bacdu intaa dabadeed fa haada kani waa kitaabkan alcaqiida lwasitiya ictiqaadu lfirqati naajiya kooxdii waxa weeye badbaadaysay ictiqaadkoodii wey kii ay aaminsanaayeen magacyada ahlu sunnaha waxaa ka mid ah alfirqat naajiya kooxdii badbaadaysa almansuura ee waxa weeye loo hiiliyey ahli sunnati walila qiyaami saaca ilaa waxa weeye qiyaamadu ama saacaddu ay ka kacayso loo hiiliyey ahli sunnati sunnada ehelkeedii ahaaday iyo waljamaacati kulanka ehelkeedii ahaaday shiikh waxa uu kitaabkan waxa weeye waxaan kaga hadlayaa oo ku caddaynaya waxay aaminsanaayeen dadka loo yaqaano alfirqat annaajiya ama loo yaqaano alطaa'ifaة اlmansuura ama loo yaqaano ahlu الsunnati wاljamaca saddexduba waa magacyo lagu magacaabo dadka ahlu sunnati wاljamaca ama muctaqadka la doonaya waajibka ah ee saxiixa cidda aaminsan magacyo loo yaqaano labada magacee hore waa laba magacoo nusuusta lagu sheegay oo adilo loo hayo magaca ugu dambeeyana waa magac laga soo xiganayo xaaladda ay ku sifaysan yihiin dadka ahlusunnati waljamaca loo yaqaano alfirqa naajiya magaca noocaasa waxaa laga soo qaatay xadiikii saxaabada badani ay noo soo warinayeen ee waxa weeye loo yaqaana xadiiu liftiraaq ee nabigu yidhi calayhi salaau wasalaam wasataftariqu hadihi lumma cala alaain waabciina firqa kulluha fi nnaar ila waaxida waxa weeye ummaddan saddex iyo toddobaatan kooxood bay noqonaysa dhammaantoodna way halaagsamayaanoo naar bay mutaysanayaan waxaan koox keliya ka ahay maa ana man kana cala mili ma ana calayhi alyowma waaصxaabi riwaayo kalena ay tilmaamaysay hiya aljamaaca waa jamaacada wey marka kooxda noocaasa culimmadu waxay xadiidkaa ka soo xigteen alfirqat naajiya saddex iyo toddobaatanka kooxood kooxda ka badbaadaysa taa macnaheedu maxay noqonaysa labiyo toddobaatan baa halaagsamaya koox keligiina waa ka badbaadaysa waxaa loo yaqaana kooxdaas alfira naajiya magacu halkaasu ka soo baxay shiikhu magacaasu ku bilaaba almansuura iyadana axaadii badan baa ku timi oo saxiixaynka ku sugan laa tazaalu aa'ifatu min ummatii aahiriina cala alxaq koox ummadayda kamidii ka zuuli xaqa inay yihiin kuwa ku muuqanaya oo waxaweeye loo hiilinay uhuurkuna hadda soo maraynay liyudhirahu waa muujin la muujinayo loo hiilinayo faayadna ladiina aamanuu cala caduwihim faabaxuu aahiriin bimacnaa mansuuriin waa kuwa loo nusreeyey marka xadiikaasina wuxuu tilmaamaya aa'ifatun mansuura koox loo hiiliya ilaa qiyaama magacyadooda ayuu ka mid yahay axiixuna waxa uu yahay labadaasi inay yihiin laba isku macno ah cidna ku wada dhacaya way jiraan bacd alculamaa almucaasiriina oo odhanaya alfirqa anaajiya waa caam aa'ifat lmansuurana waa khaas caam iyo khaas bay isu yihiin laakiin sawaabku waxa uu yahay inay yihiin laba magac oo waxa weeye isku mida ah. alfirqa annaajiya cidda lagu sheega waa aa'ifat lmansuur aaifa mansuura ciddii noqotana waa fira naajiya caam iyo khaasna isu ma aha sida sawaab ku yahay magaca saddexaad ahlu sunnati wاljamaca waa tilmaan laga soo xigtay waaqicooda iyo xaaladooda ahli sunna waa dadkii sunnada nabiga ku dhaganaa calayhi salaau wasalaam sunnadana mar waxaa loo isticmaalaa caqiidada waa loo isticmaalaa mar waxaa loo isticmaalaa xadiidka nabiga ayaa waxawe loo isticmaala hadda waxaa looga jeedaa wadadii nabiga calayhi salaau wasalaam iyo hadyigiis hadday caqiide tahay iyo hadday camal tahay dadka hadyiga iyo wadada nabiga ku taagan baa looga jeeda ahli sunna wljamaacana ay ahli ljamaaca kuwa u saaxiibka ah ijtimaaca waayo ahl waa aljamaacana waa kooxdi marka shaygana naftiisa looma idaafeeyo oo lama yidhaahda ahlu aljamaaca waayo jamaacadu waa yaga ahliguna waa yaga laakiin waxaan leenahay macnaha loo jeedaa oo ah ahlulijtimaac waa dadkii kulanka u saaxiibka ah waxay ku kulmeenna waa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam magaca noocaasa inay sunnada haystaan oo ay ku kulmayaanna waa xaaladda ay ku sifaysan yihiin ahlulbidcana waxaa loo yaqaanaa ahlulbidcati waalfurqa dadka bidcada ehelka u ah iyo kala tag haddii wax la bidcaystana waa la kala tegaya markaas shiikhu wuxuu inoogu xejiyey inuu inoo faahfaahiyo caqiidada noocaas fahada ictiqaadu lfirqati annaajiya almansuura ila qiyaami saaca loo hiiliyey ahli sunnati waljamaaca ahaaday maxay tahay caqiidadaasi kadibna kitaabka inoo bilaabmaya insha allahu tacala maanta waynu bismilaynaynaa isbuuca dambe in sha allahu tacaala aynu socodsiinaynaa hada wallahu aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbihi wslm waqtiga maanta afarta iyo sideed daqiiqaynu bilownaan filaya marka waqtiga lagama dibdhici karo afarta goa ma ku heshiina mise waa cidhiidhi afar tobankaynu dayna ya afarta iyo tobanka ilaa anta iyo labaatanka ku talagala insha allahu taala waa saacad iyo toban daqiiqo soo maa insha allahu tacaala hadday barhkaynala gaadhan waa iska dulqaadanaysa waayo lixda iyo labaatan baa la gaadhaa ninkii ay waxu dhiman yihiin ama meel fog aadaya marka labaatan ilaa han iyo labaatan ilaa barhkaynu gaadhsiinayna saacad iyo rubu meelaha insha allahu tacaala saasaynan ballanahda wallahu aclam casharkan ahli soo muraajaceeyo kole isbuuc baa laga yaba inaynu kala maqnaano markaa wixii faa'iide ziyaada iyo intii la sheegayba ha la qorto oo ha lala socdo insha allahu tacala si loo wada faa'idaysto